bsm illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed wcalaa alihi wasaxbihi wasalam ajmaciin ama <clears throat> bacdu waxaan halkan inshaa allahu tacaala aan ka bilaabayna iyadoo bisha shawaal ay tahay bisha aan ku jirna ay tahay shawaal kun afar boqol eh, labaatan iyo sideedii sanadka hijriga ah kitaabka la yiraahdo riyaad saalixiin min kalaami sayidi almursaliin ee uu leeyahay lilimaam abi zakariya yaxya bni sharafin innawowi raximah allahu tacaala kelmad aan kitaabka ka hormarinaynaa waxa ay tahay mualifka kitaabka iyo mualafka kitaabka laftirkiisa marka mualifka kitaabka waxaa weeyaan alimaamu alcalaama almuxadith abu zakariya muxiidiin yaxya bnu sharafin innawowiy magaciisa yaxya bnu sharaf ayaa la yiraahdaa naaneystiisana muxidiin ayaa la yiraahdaa kunyadiisana abuu zakariyaa weeyaan ma guursanin oo maaha yacni inuu wiil zakariya la dhaho uu dhalay laakiin kunyada looma baahna shardina maaha qofku inuu isagoon guursanin ama isagoo canug yar ah ayaa kunyo loo sameyn karaa sida nebigu uu yeeli jiray sala allahu aleyh waali wasalam annawawiyuna waxaa weeyaan waa beledkii uu ku dhashaa loo nisbeeyo waa nawaa waa qaryatu nawa nacam xagga fiqigana waxaa la yidhaha annawawiyu shaaficiyu xagga fiqigiina xagga fiqigiina shaafici ayuu ka yahay nacam oo waa a'imadii shaaficiyadii weeyaan ayb marka kitaabkan hadda dabcadan almaktab alislaami markay tarjamada uu qoraayay waxa uu yidhi yaxya bnu sharafin annawawiy addimashqiy ayuu yidhi addimashqiy nawawiyaa ka fiicnayd maxaa yeeley nisbada marka la qoro culammada waxay yidhaahdaan culummada waxay yidhaahdaan nisbada marka la qoraayo waxaa wanaagsan in nisbada caamkaa lagu bilaabo tan khaaskaa lagu xijiya markaa la dabageliyo marka addimashqi iyo annawowi dimashqi iyo nawa nawa ayaa sii khaasan marka dimashq ayaa caan ah sababtoo a ah nawaa min acmaali dimashqa weeyaan meelaha dimashqa hoos yimaado marka qofkii haddii uu yirahdo addimashqiyu marka la yiraahdo haddana yacni loogu sii daro annaw annawawiyu la yiraahdo waxaa ka soo baxaysa marka meeshaas in eh, annawawiyu macno gaaray samaynaysaayo dimashqi inuu haddana nawowi kasii ahaa laakiin haddaa annawawiyu tiraahdo jawa la ogyahay nawaa inay dimashqi ka mid tahay dimashqiyada dambe macno samayn maysa nacam saasaa marka tahdiib alasmaa'i walluqaat eh, habka loo qoro saasuu ku sheegay alimaamu nawowi raximahullah ayb marka imaamku waxaa weeyaan eh, ayb marka imaamku magacaas ayuu lahaa kunyadaas iyo kunyadaas iyo laqabkaas abu zakariya muxyi diin waa laqabkii yaxya bnu sharafin annawowiy nawa ayuu ku dhashay sanadku marka waa lix boqol soddon iyo kowdii nawaana marka waa beled yar oo min qura xawraan ka mida oo min yacni dimashik galbeedkeeda ee bari waxaan ujeeda koonfurteeda ku taallo halkaas ayuu ku dhashay loona nisbeeyey waana qaryo ilaa hadda maa yacni nawa in la yiraahdo oo magacaas ay leedahay dhulkan marka waxaa weeyaan marka aada dimashqna magaalo aada dimashq ugu dhow weeyaan isagoo yar ayuu ka soo tegay dimashq ayuu soo galay lix boqol afartan iyo sagaal markuu sanadku ahaa almadrasa arawaaxiya ayuu degey markii dambena daarulxadiid alcasruuniya ayuu degey halkaas ayuu degey diraasadiisa wuxuu aad iyo aad u daraaseeyey kitaabka iyo sunnada ayuu aad iyo aad kitaabka allow aad u daraaseeyey tafaasiirta axaadiidta nebiga ayuu aad ugu mashquulay fiqigana calaa tafaqaha calaa madhab alimaami shaafici imaamu shaafici madhabkiisa ayuu ku tafaquhay oo fiqiga uu ku bartay mualafaad iyo kutub badanna waa alifay shuyuuq badanna waa uu lahaa alimaamu nawowi raximah allahu tacaala kutubta uu alifana waxaa ugu waaweyn rawdatu daalibiin kitaabu tahdiib alasmaai wallugaat minhaaju daalibiin riyaadu saalixiin oo kitaabkan ah attibyaan fi aadaabi xamalati alqur'aan sharxu saxiixi muslim majmuuca ama sharxulmuhadabka oo shiiraazi kitaabkiisa uu sharxay ilaa cibaadaadka uu dhameeyo baabu ribaa uu markaa meelaha uu gaaray iyo kutub kale aad iyo aad u fara badan ayuu musanifku kitaabuul adkaar ayuu leeyahay oo aad kitaab u qiimo badan ah kutubtaa faraha badan ayuu alifay wuxuu caan ku ahaa zuhdi iyo inuu macruufka faro munkarkana uu reebo salaadiinta iyo dadka madaxda waa u geli jiray xaqa ayuu u sheegi jiray diinka ayuu markaa ayuu u sheegi jiray marka isagoon waxna ka qaadan jirin isla markaana aan wax haybada yacni u ka heebaysa jiray aanay jirin oo xaqaas uun markaa u u bayaani jiray nacam oo xaqaas keliya uu u bayaanin jiray nacam marka ayb marka tarjamadaas aadka u qiimaha badan ayuu lahaa zaahidna waa ahaa imaamku afartan iyo shan sano ayuu ku dhintay oo sanadku markuu aha lix boqol toddobaatan iyo lixdii ayuu dhintay nawa ayuuna ku dhintay ardadiisa iyo talaamiiddiisana waxaa ugu waaweynaa ibnu cataar calaa-udiin ibnu cataar ee asna kutubo fara badan alifay oo leh kutubaha u alifana ay kamid tahay alcudda fii sharxi alcumda oo cumdaha cumdatulaxkaamka uu sharxayo kitaabadiisana oo uga dardaarmay wixii aan la dhamaystirin inuu isaga dhammaystiro kitaabna ka qoray tuxfatu daalibiin la yiraahdo oo imaamu nawowi uu tarjamo aad iyo aad u fiican uu ka bixiyey marka Eh, manaasib dowli ah ma qabanin oo zaahid buu ahaa sheekhu eh, keliya wuxuu tawaliyey tadriisa madrasa alashrafiya madrasadii markaa eh, meligi melig mudafar muusa bni alcaadil alashraf uu sameeyey ee abu camar ibnu salaax lagu bilaabay ayaa isagu markaa isagana wuxuu ka noqday mar ayuu tawaliyey waqtiyadeedii ka mid ahaa marka ama kitaabka kitaabkan waxaa la yidhahdaa riyaadu saalixiin min kalaami sayidi almursaliin xadiid weeyaan waa kutubta xadiidka oo xadiid ayuu ku saabsan yahay baabab iyo ayuu ka kala dhigay axaadiidtiisana sida uu muqadamada ku sheegi doono waxay u badan tahay axaadiid ay sugi jirto qofka yacnii axaadiid zuhdiyaad ah cibaadada ku booriso waxyaabaha xunxun ee yacnii aadka u xuno qofka uu ku halaagsamayana uga digto waa altarkiibu watarhiib dadka marka masaaligta ay maraan marka kitaabku suluugau dhisaa nacam suluuga qofka iyo dhisaa marka waxyaabaha ay dadku masaalig kala duwan ayay maraan dadku ay maraan badanaa haaliban qolana iyagu waxaa weeyaan xadiidka aqoon badan uma laha markaasay suluukiyaadkii iyo waxay ka hadlayaan iyo yacni nufuusta waxyaabaha layliyo oo tababaro oo khayrka ku hogaamiyo maadaama ay kownhum aynan axaadiidta aqoon u lahayn waxay u geynaysaa arrintaas inay axaadiid mawduucaada iyo baabkood ay galaan ay dadka ku toosiya is yiraahdaan qasaasiinta sida ay u badan yihiin oo kale dadka qasaasiinta ama yacni say xaalkooda uu u badan yahay marka imaamu nawowi waa ka duwan yahay dadkaasoo kale maxaa yeeley isaga waxaa weeyaan zaahidna waa ahay xadiidkana nin aad iyo aad aqoon u lahoo wax badan ka yaqaano ayuu ahaa maxaa yeelay xataa yacni kutubta dee muslimkau sharxay sidoo kale wuxuu sharxay wuxuu leeyahay ataqriib kitaab la yiraahdo musalax ulxadiid buu leeyahay marka imaamku fiqigiina baacow ku leeyahay xadiidkiina baacow ku leeyahay de zuhdina wuxuu u yahay qaa'id boobu u yahay sidaa daraaddeed marka waxay keentay kitaabkiisan inuu ka duwanaado kutubta kale in badan oo kutubaha laga alifay baababkan ka mida sababaha uu uga duwanaadayna waxaa ka mid a in muxadisnimadiisa ka nacam inuu yacni muxadis uu yahay marka kitaabku akharka axaadiista uu soo arooriyey waa axaadiis wada saxiixa weeyaan inta axaadiis aad u yar baa jirto oo isaga markaas ay la ahayd axaadiis xasan ah culimmada qaarkoodna ay la tahay in axaadiistaas ay daciif ay yihiin lagana yaabo inay raajix noqoto marka axaadiistaas inay daciif noqdaan laakiin dacfigaasuna dacfi aad u xoogan ma aha nacam dacfiga laftirkiisa dacfi xoogan ma aha marka kitaabka maadadiisa waa altarkiibu watarhiib yacnii inuu ku raje kugu tirtirsiiyo waxaad jannadii ku geli lahayd ee iskugu jirto alla ku kalsoonaansho acmaashii quluubta acmaashii badanka iyo jawaarixda iyo acmaashii sidoo kale afka iyo waxyaabihii adkaartii laga akhrinayay ayuu kitaabka kugu tirtirsiinayaa iyo inaad ka joogto yacni waxyaabaha xunxun ictiqaadaadka xunxun acmaasha xunxun iyo yacnii eh, hadallada xunxun akhlaaqda xun waxyaabahaas oo dhan buu kitaabka uu ka digayaa nacam marka qaabka uu kitaabka ku socdaana waxaa weeyaan baab ayuu baabaysanayaa aayadaha ayuu u hormarinaa markuu aayadaha baabkaa uu kuu sheego kadibna axaadiista soo aroortay ayuu ka daba raacinaya ayuu gelinayaa faa'iidada marka qofka uu kitaabkan ka helayo waxa ay tahay inuu ku tooso oo hadalladan yacni inay qalbigiisu ay ku saameeyaan oo uu markaasi ilaahay subxaanahu watacaala dariiqii uu qofka dariiqi sawaab dariiqa saxiixa ah qofku marka inuu maro taasaa marka kitaabka uu qaa'id iyo hogaamiye uu qofka ayuu ku hogaaminayaa faa'iidada kalena waxa ay tahay qofka rabo inuu dadka islaaxiyo muslixa kitaabkan kama maarmo maxaa yeeley axaadiidtii iyo wixii wax lagu islaaxinayay aayadihii ayuu si fudud meel dhow mutanaawal dhow weeyaan nacam walidaalika dadka khudbadaha akhriyo dadka meelaha yacni wacdi ee wucaada ee waacidiinta ee wacdiyo dhammaantood waxaa weeyaan kama maarmaan kitaabkan alimaamu nawowina sidiisaba kutubtiisa qabuul badanaa ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey fii xayaatihi ayaa laga faa'iidaystay isagoo nool ayaa kutubtiisa ay qabuul heshay marku dhintayna ilaahay qabuul buu siiyey kutubtiisa oo waxaa weeyaan sida looga akhriya yacni caalamul islaami kutubtiisa qof walbaa marka waxuu iska garan kara weeyaan kitaabkan marka eh, macnahaas ayuu isaguna ku fadhiyaa ee uu leeyahay ayb oo mualafkiina marka ama kitaabkii wixii ku saabsanaana halkaas baan uga baxaynaa iyadana muqadamada kitaabka ayaan marka akrinaynaa qaala almualifu raximahu llah bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu ammaanoo dhan lilaahi allah iska leh alwaaxidi allihiday alwaaxidi keliga ahaa ee rubuubiyada ku keli ahaa eh, eh, yacni uluuhiyada keligiis ku ahaayo isaga keliya la caabudo magacyadee tilmaamaha wanaagsan kii ku keliga ahaa allihii day al qahaari addoommadiisa qahro oo sida uu isagu raba ay socoto nacam addoommadiisa qahro marka qaharkuna waxaa weeyaan ilaahay qaharkiisu xigmad ayaa ka dambayso oo xigmad buu ku dhisan yahaye maahan sida boqor jabbaar oo dadka iska qasbo bilaa ujeedo iyo dan la-aan iyo yacnii xigmad darro iyo iskaga qasba ma aha bal alla subxaanahu wa watacaala koonkan dadku kama bixi karaan iraadadiisa kama bixi karaan iraadadiisa kowniga ah maca daalika haddana waxa ay leeyahay waxaa weeyaan xikmad ayaa ka dambayso nacam alcasiizi allihiiday alcasiizi addoommadiisa ka adkaa alkhafaari ee dembi dhaafidda badnaa mukawiri leyli habeenka ku duubay cala nahaari maalinta korkeeda ku duubay oo yacnii habeenkii maalintii siday u joogtay ayaa habeen baa lagu duubayaa ayuu ku duubayaa ilaahay subxaana wa tacaala oo habeen ayaa marka soo gelaya tadkiratan maxuu sidaa alla u yeelayna tadkiratan waan eh, yani waan samid tadkiratan yacni ay mawcidatan waano waano darteed liulilquluubi eh, quluubta kuwa u saaxiibka ah wal absaari aragyada aragtida u saaxiibka ah inay yacnii xusuus ay u noqoto ee cibro ay u noqoto nacam tadkiratan liajli tadkiratin yacnii waano liulil quluubi wal absaari loogaga dhigo marka dadka quluubta iyo aragtida iska leh wa tabsiratan cibro lidawi l albaabi cuquusha kuwa u saaxiibka walictibaari iyo fiirfiirinta nacam kuwaas inay yacnii ay u noqoto waxay ku cibro qaataan oo ay fiirfiiriyaan dadka marka liuli lquluubi buu sheekhu iska yidhi laakiin quluubtan oo u jeedaa waxaa weeyaan waa quluubta nool waa quluubta nool ee dadka quluubtoodu ay dhimatay maaha inuu isaga ka hadlayo nacam fa innahaa laa tacma alabsaaru walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur kuwa la yiri marka isagoo kuwa ka hadlaya yacnii kuwa quluubtoodu ay dhimatay uma jeedo alladii allihii ayqada toosiyey oo baraarujiyey min khalqihi khalqigiisa xaal ay ka mid yihiin man baraarujiyey axad istafaahu ou doortay fasahadahum ou markaa ka uu nacsiiyey fii haadihi daari adduunyadan dhexdeeda uu ka leexday ou zaahid ka dhigay meesha marka wuxuu ku ishaarayaa dadka ahlu zuhdiga inuu ilaahay dad u doortay ay yihiin alladii allihii ay qada toosiyey oo baraarujiyey min khalqihi xaal ay khalqigiisa ka mid yihiin man duul toosiyey istafaahu alla ou doortay fazahadahu marka istafaahu damiirka mufrad ka dhigay maxaa yeeley manta lafdi ahaan ayuu markaa ayuu u fiirinaa mantu marka waa iska lafdi mushtaraga weeyaan nacam oo waa ismu mawsuul mushtaraga nacam oo jamac iyo mufrad iyo wax walba marka ay soo wada hoosgelayaan nacam ayb marka zuhaaduna hadda hal qof ma aha nacam man axad istafaahu man duul istafaahu alla uu doortay fazahadahum ee uu markaa nacsiiyey fii haadihi daari adduunyadan dhexdeeda nacam ee adduunyadii uu ku nacsiiyeyba oo ah wax weyn qalbigooda aanu uga dhigin wa shaqalahum uu ku shuqliyey bimuraaqabatihi ilaalintiisa isaga wa idaamati alafkaari iyo afkaartii yacnii daa'imisteeda oo ila ay ku daa'imiyaan inay markaa waxyaabaha fiirfiiriyaan ay ku cibro qaataan wa shaqalahum ku shuqliyey bimuraaqabatihi inay alla muraaqabeeyaan oo ilaaliyaan daa'iman wa abadan yacnii inay ilaahay iska ilaaliyaan nacam oo iska fiiriyaan wa idaamati alafkaari afkaartii yacni daa'iminteeda eh, wa mulaasamati aliticaadi waansamid laasimitaankeeda waliddikaari iyo xusuusasho ayb wa wafaqahum wuxuu waafajiyey alla kuwaasi lida'bi kacaadayeelasho lida'bi yacni daa'imis fii daacatihi alla daacadiisa la daa'imo wata'ahubi lidu'uubi muu qoraa waa daa'imis badan fii daacatihi daacadiisa uu markaa wawafaqahum wuxuu waafajiyey lida'bi yani daa'imid fii daacatihi la daa'imo wata'ahubi uu diyaargarow lidaariilqaraari sugnaashada daarteeda loo diyaargaroobo waa aakhire ah eh. walxadari ka digtoonaasho uu waafajiyey mimaa kii laga digtoonaado yusqiduhu alla caragelinayo yujibu waajibinayo keenayo daaralbawaari halaaga daartiisa yani wawafaqahum lida'bi fi lmuxaafadati nacam wuxuu waafajiyey inay daa'imaan fi lmuxaafadati ilaalin calaa dalika kaagaa la ilaaliyay korkiisa maca takaayuri alaxwaali axwaasha isgedgedinteeda lala qabo iyo waladwaari iyo xaaladaha nacam ayb yacnii si kastoo axwaashu isu bedesho iyo xaaladuhu isku bedelaan iyagu waxay ay ku dadaalayaan ay ilaalinayaan xaaladahaas lasoo sheegay nacam oo inay aakhiro u diyaargaroobaan daacada alle inay daa'imaan waxa alla carag gelinayana ay iska ilaaliyaan oo ay ka digtoonaadaan nacam taasay daa'imayeen maca takaayuri alaxwaal xaaladaha bani aadamku ay marka ku nool yihiin iyo adwaarta ay ku nool yihiin mar waa shabaab marna waxaa weeyaan waa nin oday oo duq ah nacam marka uu shabaabka yahay waxaa weeyaan shahwadii iyo yacni adduunye jacaylkii iyo adduunyadiiba u hor ah daacadii iyo marka waxaa laga yaabaa iyo adduunye jacayl daacadii inuu yaraysto adduunya jacaylkiina inuu aad iyo aad ugu bato ayaa suurtagal noqonaysa nacam mararkaasoo kale marka dadkan iyagu waa ka duwan yihiin imaamu nawowi oo ka hadlaya raximahu llahu tacaala wuxuu leeyahay dadkan alla uu doorto suhaadda ah xaalad kasta waxay ku dadaalayaan ay ilaalinayaan inay yani wanaagsanaadaanoo waxa alla carogelinayana ay iska ilaaliyaan ka digtoonaadaan wax daacada allana ay daa'imaan marka nacam marka xaaladaas marka saa darteed shabaabnimada oo kale qofku marku daacada alle ku dadaalo xaaladaasoo kale ujuur fara badan baa ilaahay u sheegay subxaana wa tacaala sabcatun yudiluhum allahu fii dilihi yowma laa dilla ilaa diluh waxaa ku jirtay washaabun eh, qalbuhu mucallaqun warajulun qalbuhu mucallaqun fi lmasaajid iyo washaabun nasha'a fii cibaadati illaahi shaab yacni cibaadada ilaahay ku barbaarayba oo saa ku weynaaday ayb marka xaaladda qofka uu weyn yahay iyo yaraan iyo waxay doontaba ha ahaato adwaartaasoo kale eh, isbabedelayso isagu isma bedelayo nacam dadkan alla uu doorta isbedeli maayaan sidoo kale yacni xaaladaha qaarkood marka qofku ay shiddo xaalatu yacni imtixaan iyo khalaaqil iyo fitan iyo dhib iyo marka lagu jiroo kale daacadu waa yaraat dadku waa waa waa iloobayaan laakiin dadkan ilaahay doortay marka ee zuhaadda ah iyagu mar walba ilaahay tawfiiqda uu waafajiyey yacnii ma saameynayso si badan uma saameynayso walidalika rasuulka sala allahu aleyh ali wasalam xadiid saxiixa waxaa ka ansaxay inuu yiri eh, cibaadatun fi lharji ka hijratin ilaya ow kamaa qaala sal slam cibaado aniga la iisoo eh, cibaado yacni la cibaadeysto waqtiga harjiga iyo fitanka ay jirto waa hijro aniga la iisoo hijroodoo kale hijrada nebiga ajarkeeda waa la ogyaha nacam axwaasha marka dadka waa waa gedgedisaa walidaalika fitanka iyo sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala waxa uu yiri fitnada waxaa lagu magacaabay fitnatun camyaa fitnatun samaa waxaa loogu magacaabay waa dhegatiraysaa waa indhatiraysaa qofkii waxaa weeyaan marka daacadii iyo maba xusuusnaanaya bal qof wuxuu noqonayaa dhega qaba laakiin aan waxba aan usoo jeedin ayb wاlmuxaafadati calىa dalika maca tagaayuri اlaxwaali waاlatwaari axmaduhu allaan ammaanayaa ablaqa xamdin ammaan midda ugu xeel dheer wa askaahu ugu daahirsanaan badan wa ashmalahu ugu yacnii koobnaan badan wa anmaahu ugu ziyaado badan wa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuunan jirin ila allahu alla mooyaane albaru allihii dee albaru ixsaanka badnaa ee addoommadiisu ixsaan falo alkariimu allihii day marka alkariimu wanaagsanaa ee karamka iyo deeqda badnaa ra-uufu tirista badnaa alraxiimu naxariisashada badnaa wa ashhadu waxaan qirayaa ana sayidanaa sayidkeenna muxamedan ahaa cabduhu inuu yahay alla addoonkiisa rasuuluhu yahay wa xabiibuhu inuu yahay kan uu alla jecel yahay wa khaliiluhuna uu yahay nacam xabiibka iyo khaliilku khaliilkaas sii xeel dheer nacam dadka qaar sida ay moodayaan ma aha nacam oo ay u malaynayaan nebigu inuu xabiib yahay nebi ibraahimna khaliil inuu yahay nacam maxaa yeeley khullada xabiibnimada ilaahay subxaana wa tacaala yacni nebigana waa alla nebiga waa jecel yahay mu'miniintana waa jecel yahay marka maxabada waa waa way dhici kar ha kala badnaato laakiin asalkeeda mu'miniintuna waa leeyihiin in allaha yuxibu tawaabiina wayuxibu yuxibu almutadahiriin khullada laakiin ibraahim iyo nebiga unbaa loo sheegay nabiyullahi ibraahim iyo nebiga unbaa loo sheegay caleyhim asalaatu wassalaam ayb marka labadooda khullada ayaa xeel dheer marka labadaba sheekhu marka waa keenay wa xabiibuhu wa khaliiluhu inuu yahanqirayo alhaadii hanuuninaayo annaasa dadka yacni ilaa siraadin ku hanuuninaya jid mustaqiimin toosan wadaacii u yeeraaya dadka ugu yeeraya ilaa diinin diin diintaas oo qawiimin toosnaan badan diin aad iyo aad u toosnaan badan buu dadka ugu yeeraa oo haddaad ka eegta dhinaca ictiqaadka oo aad ka fiirisa dhinaca cibaadaadka oo aad ka fiirisa dhinaca mucaamalaadka oo aad ka eegta dhinaca siyaasada oo aad ka eegto yacni kor iyo hoos haddaad ka fiiriso diinta waxaad arkaysaa yacni dariiq toosan inay toosnaanteedu ay aada u badan tahay nacam oo maxaasinteedu ay aad iyo aad u badan tahay bal ilaahi subxaana wa tacaala baa wuxuu yidhi ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam dariiqada ugu toosnaanta badan ayuu dadka ku hanuuniyaa nacam marka diin kale iyo yacni mabaadi' kale qofka inuu hanqal taaga maba aha salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi salawaatullaahi alla ammaanihiisa wa salaamuhu nabadgelyadiisa caleyhi korkiisa ha ahaata nabiga sala allahu aleyh ali wasalam ama marka eh, salaatullaahi tacaala calaa nabiyihi waxaa weeyaan hanaa'uhu waa ammaanistiisa waa sida abulcaaliya oo ku fasiray wa calaa saa'iri nabiyiina nebiyada kalena korkooda ha ahaato wa aali kullin mid kasta aalkiisa korkiisa ha ahaato wa saa'iri saalixiina iyo saalixiinta yacnii intooda kale soo hartay wa saa'iri saalixiina saalixiinta dhammaantood amaa bacdu intaa kadib muqadamadaa ka gadaale faqad qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi wamaa khalaqtu ljinna jinniga ma abuurin walinsa insina ma abuurin ilaa liyacbuduuni inay i waxidaan oo aniga ay i gooni yeelaan keliya unbaan u abuurayn u sameeyey maa uriidu ma doonaayo minhum iyaga xaggooda ka dooni maayo min risqin wax risqi ah ka dooni maayo wamaa uriidu mana doonayo an yudcimuuni inay iquudiyaanna ka dooni maayo kama rabo haadaakan marka musanifku waxau yidhi wahaadaakani tasriixun weeyaan waa caddayn biannahum dadkii jinnigii insigii khuliquu in loo abuuray lilcibaadati cibaada in loo abuuray ayay aayaddan caddaynaysaa fa xaqa calayhim waxaa ku waajibay iyaga korkooda marka alictinaa'u daryeel iyo yacni isku mashquulin inay isku mashquuliyaan baa ku waajibtay bimaa khuliquu lahu wixii loo abuuray iyaga waal ka jeesasho can xuduudi dunyaa adduunyada dheefaheeda bizahaadati inay uga jeestaan ka zaahidid laga zaahidee la noco fa inahaa sababtu maxay tahay adduunyadu daaru nafaadin waa dhammaasho daarteedii weya nacam laa maxalu ikhlaadin waaritiin waaritaan maxalkeed ma aha adduunyadu meel lagu waaraa iyo boos lagu waaraa ma aha wa markabu cubuurin weeyaan meel la gudbo yani gaadiidkiis weeyaan adduunyadu nacam wa markabu cubuurin gudbitaan oo meel kale loo gudbo gaadiidkiisii weeyaan nacam ayay tahay adduunyadii laa manzilu xubuurin waaritaan yacnii makaanu degiis ma aha nacam laa manzilu xubuurin yacni meel lagu waara ma aha adduunyada buu kuleeyahy nacam meel lagu waara ma aha wa mashracun fisaamin weeyaan nacam goitaan meesheed weeyaan nacam adduunyadii laa mawdinu dawaamin meel yacni laa mawdinu dawaamin daa'imitaan booskeed ma aha nacam meel la daa'imaa adduunyadu ma laha nacam wuxuu ka hadlay marka sheekh halkan aayaddan aayaddan wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun buu ku bilowday kadibna wuxuu sheegay dadka in loo abuuray cibaado cibaadana waxaa la yidhaha wax kastoo alla uu jecel yahayo waa ismun jaamicun likulli maa yuxibuhu allahu tacaala wayardaahu wax kastoo alla u jecelyaha raallina uu ka yahay weeyaan min qowlin wa ficlin aw iraadatin ama qowl iyo ficl iyo iraada iyo waxyaabahaasoo dhan ah nacam waana xaqa ilaahay subxaana wa tacaala addoommada uu ku leeyahay ee loo abuurayba ilaa liyacbuduunina ilaa liyuwaxiduuni baa lagu macneeyey inay iwaxidaan oo cibaadada ii gooni yeelaan ayb cibaadada ilaahay loo gooni yeelaana waxay keensanaysaa in laga tabaru'o oo laga fogaado wax kastoo alla ka soo haroo la caabudo taasay keensanaysaa walaqad bacanaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu aaguut iyo laa ikraaha fi ddiini qad tabayana arushdu min alghayi faman yakfur biaaguuti wayu'min billahi faqad istamsaka bilcurwati lwusqaa taasay marka keensanaysaa iyacibaadadana sidoo kale waxaa aayaad badan baa marka macnaha iyada u daliila inay taa keensanaysa cibaadadii oo waxaa ka mid a qowluhu tacaala waid qaala ibraahiimu liabiihi wa qowmihi inanii baraaun mima tacbuduun ila aladii fataranii fainahu sayahdiin marka dadkii waxaa loo sameeyey ma ah, jinni insi ma abuurin buu alla yidhi ilaa liyacbuduunii inay aniga keliya ay caabudaan oo ay waxidaan laamku marka waa laamu tacliil cilada loo abuuray baa sidaas a ilaa liyacbuduunii maa uriidu minhum kama rabo oo ka dooni maayo min risqin risqi ka dooni maayo wamaa uriidu kamana rabo an yucimuuni inay iquudiyaan risqina kama rabo inay iquudiyaan oo dadka aniga aan markaa risqigooda aan ballan qaaday inay iyaga markaa ay quudiyaan o aniga iga quudiyaan taa marka wuxuu leeyahay alle ma ka rabo oo ka dooni maayo wahaadaa kani waxau yidhi marka tasriixun caddayn weeyaan biannahum iyaga khuliquu lilcibaadati cibaado in loo abuuray faxaqa calayhim waxaa korkooda waajib ku noqday alictinaa'u isku mashquulin bimaa ay isku mashquuliyaan khuliquu lahu loo abuuray qofku marka inuu ka jeesta maaha walicraadu ka jeesasho camaa kii ay ka jees can xuduudi dunyaa adduunyadii dheefteedii iyo dhaldhalaalkeedii inay ka jeestaan bizahaadatina ay uga jeestaan ka zaahidid adduunyada ay ka zaahidaan fa inahaa maxaa adduunyada looga zaahidaa fa inahaa iyadu daaru nafaadin weeyaan waa go'itaan daarteed kullu man calayha faan wayabqaa wajhu rabbika duljalaali waalikraam waxa dadka gacantooda ku jirana waa noocaas oo maa cindakum yanfadu wamaa cinda allaahi baaq fa inahaa iyadu daaru nafaadin weeyaan laa maxalu ikhlaadin waaritaan waaritiin booskeed ma aha nacam maxal yacni ama meel lagu waaro adduunyadii ma ahan buu leeyahay nacam laysku waariyo oo haddii yacni dadkiibaaba yani m qofkii lagu waarin maayo wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhulda afa in mitta fahum lkhaaliduun bashar inuu ku waaraba looma samaynin wamarkabu cubuurin laa maxalu ikhlaadin wamarkabu cubuurin weeyaan adduunyada meel la gudbaa yacni gudbitaan gaadiidkiis waa nacam yacni waa meel laga gudbaayo oo sidii gaadiid camal waa meel laga gudbaayo oo meel kale looga gudbaayo weeyaan marka adduunyada waa laga gudbaa waxaa looga gudbaa aakhirada looga gudbaa xadiidkii nabigana kun fi dunyaa kaanaka gariibun aw caabiru sabiilin buu ahaa ayb laa manzilu xubuurin yacnii waaritaan eh, eh, gurigiis ma aha adduunyada nacam wamashracu fisaamin weyaan go-itaan mutlaqa waa nacam wamashracu fisaamin go-itaan yacnii meesheed weeyaan adduunyadii laa mawdinu dawaamin daa'imitaan waddankeed ma aha adduunyada nacam waddan meel lagu daa'imaa ma aha nacam falihaadaa saa darteed buu yidhi kaana al ayqaadu dadka toosan oo baraarugsan falihaadaa saa daraaddeed kan dartiis kaana al ayqaadu dadka baraarugsani min ahlihaa oo adduunyada dadkeeda ka mida dadka adduunyada jooga ka mida humulcubaadu ulcubaadu weeyaan dadka yacnii hum waa dadka cubaadda ah ee ilaahay caabudo cibaadada badan wa acqalu nnaasi dadka kuwa ugu nacam wa acqalu nnaasi dadka kuwa ugu eh, caqliga badanna fiihaa adduunyada dhexdeeda hum zuhaadu dadka zuhaadda weeyaan nacam ayb halkan marka wuxuu yidhi dadka ugu eh, baraarugsan eh, dadka adduunyada jooga ah humulcubaadu waa dadka ilaahay cibaadadiisa daa'imo wa acqalu nnaasi dadka kuwa ugu caqliga badan kuwa ugu caqliga badanna fiiha adduunka dhexdeeda hum zuhaadu weeyaan waa zuhaadda nacam ayb marka zuhaaddaas marka iyaga ugu caqli badan oo rasuulka sal ll ly slam xadiidkii waa tii uu yidhi man akyasu nnaas markii la weydiiyey dadka ugu caqli badan markaasuu wuxuu yidhi akharuhum dikran lilmowti wa ashaduhum isticdaadan lahu oo kamaa qaala sal ll slam dadka kuwa ugu badan mowdka isku diyaarinti xasuusashadiisa isku diyaarintiisana ugu daran ulaaika alakyaas ulaaika alakyaas ulaaika alakyaas saas waa ti uu yidhi nacam marka taas unbau ka ambaqaadaya ayou ka duulayaa nacam qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi inamaa mathalu lxayaati addunyaa inamaa wax kale maahne mathalu lxayaati noloshii tusaalaheedii addunyaa dhoweyd waxaa weeyaan kamaa in biyo oo kale anzalnaahu aanu dejinay min asamaa'i samada xaggeeda aan ka soo dejinnay fakhtalata bihi ou dheehay biyahaasi nabaatul ardi baa dheehay roobkii nabaatul ardi dhulkii dhirtiisii mimaa ya'kulu nnaasu mimaa kiya ya'kulu ay cunayeen annaasu dadka ay cunayaan wal ancaamu xoolaha ay cunaan xataa idaa goortii akhadad ay qaadatay al ardu dhulkii sukhrufahaa quruxdeedii ziinadeedii wazayanad ay isqurqurxisay oe cagaaratay wadanna ahluhaa dadkeediina ay maleeyeen oo yaqiini ay yaqiinsadeen annahum iyagu qaadiruuna kuwii awoodayay inay yihiin caleyhaa dhulka korkiisa oo yacni waxa meeshaas ka baxay iyo waxa usoo go-ay iyo inay yacni bis ay gacantooda oo ku jiro markay sidaa yaqiiniyeen ataahaa waxaa u yimid amruna arrinkeenna u yimid halaageenni u yimid wa leylan habeen oo amase nahaaran maalin fa jacalnaahaa waxaanu ka dhignay marka xasiidan ay maxsuudan mid la shafay ayb ficil bimacnaa mafcuul weeyaan nacam xasiidan ay maxsuudan mid la shafay oo la gurtay iyado dhanba kaan lam taqna waaba iyadoo aan ahaynba bilamsi shalay shalay iyadoonba ahaynoon meesha ku oolinba yaad moodaa kadaalika sidaadaas oo kale nufasilu laayaati aayaadka aan u kala dhigdhignaa liqowmin aan ugu kala dhigdhignaa qolo yatafakaruuna fakarayaan walaayaatu aayaadka fii hada almacnaana kahiiratun way fara badan tahay marka adduunya kuu tusaale kuugu keena nacam waa roob da-ay dhulkii roob ku hooray markuu roobkaas da-ay kabacdi dhulkii markaa eh, uu quruxsanaaday oo uu cagaartay intii intuu roobkii dhulka galay kadib ay cows iyo wax dadku cunaan iyo xooluhu cunaan uu kasoo dhashay eh, dhulkii markuu marka baarihii iyo doogii iyo uu kasoo dhashayna dadkii marka ay is yiraahdeen bis gacantaad markan ku haysaan hal mar ay dabayl u timid ama roob dabaylo wata uu u yimid beertii marka uu dhulka dhigay jiridihii oo u siibayba baarihii nacam oo sidii wax la shafay oo la jaray oo la guray oo kale ay noqdeen saasoo kale weyaan adduunyadiina maanta waa si berri waa si kale nacam ayb marka dambena waxay gaaraysaa waqti iyada dhanba la waayaba nacam oo ay dhammaataba ayay gaaraysaa nacam buurahan waaweyn ayaa ilaahay wuxuu tilmaamayaa watara aljibaala taxsabuhaa jaamidatan wahiya tamuru mara saxaabi sunca allahi aladii atqana kula shay inahu khabiirun bimaa tafcaluun nacam marka eh, buurahan waaweyn baa suuf oo kale noqonaya hawada markaa ku firiirsan walaqad axsana alqaa'ilu walaqad axsana wou wanaajiyey alqaa'ilu walaqad axsana alqaa'ilu qaa'ilkii marka midkii yidhi waa wanaajiyey buu yidhi ayb ina lilaahi cibaadan futanaa طallaquu اdunyaa wakaafuu lfitanaa nadaruu fiiha falamaa calimuu annaha laysat lixayin waطna jacaluuha lujata wاttakhaduu saalixa alacmaali fiiha sufuna ina lilaahi alla wuxuu leeyahay oo u sugnaaday cibaadan addoomo fudanan dhug badan oo fah kasid badan dallaquu furay addunyaa adduunyada fureen wakhaafuu ka cabsadeen alfitana fitnada ka cabsadeen ayuu alla leeyahay ayb addoomo yani adduunyadii furayba nadaruu waxay eegeen fiihaa adduunyadii dhexdeeday fiiriyeen falamaa markii calimo ay ku tadabureen waay nadara fii haddii layidha aada u fiiriye waay nacam nadaruu fiihaa adduunyadii bay aad u eeg eegeen falamaa calimuu markay ogaadeen annahaa iyadu laysad inaanay ahayn hiya iyadu wadanan wadan inaynan u noqon degaan aysan u ahayn lixayin mid nool aysan u ahayn jacaluuhaa waxay ka dhigteen marka lujatan bay ka yeeleen jacaluuhaa waxay ka yeeleen ka dhigteen lujatan bad waittakhaduu waxayna ka samaysteen saalixal acmaali acmaasha kuwooda wan wanaagsan sufanan doon fiihaa dhexdeeda nacbaddaa dhexdeeda yay uga dhigteen markay fiirfiiriyeen adduunyada ku tadabureen ayay waxay garteen annahaa laysat lixayin watanan mid xay iyo nool yacni inaanay wadan aysan u ahayn maxaa yeele waa un dhimanaa nacam adduunyada waa ka tegayaa nacam nolosha rasmigana waxaa weeyaan waa midda qofka aakhiro uu tago oo geeri dambe aanay ka dambeynin nacam marka markay arkeen adduunyada inay saas tahay jacaluuhaa jacaluuhaa lujatan adduunyadii bay marka waxay ka sayaruuhaa waay ayb waxay ka dhig waxay ka yeeleen bay ka dhigteen lujatan bay ka dhigteen badweyn waittakhaduu saalixa alacmaali acmaasha susuubanna waxay ka dhigteen fiihaa baddaa dhexdeeda sufunan doon bay ka dhigteen faidaa kaana xaaluhaa adduunyada xaaladeedu haddii ay tahay maa wasaftuhu sida aan tilmaamay oon soo sifeeyey waxaaluna annaga xaaladdeennana wamaa khuliqnaa lahu iyo wixii naloo abuurayna maa qadamtuhu wixii aan soo hormariyey ay tahay nacam adduunyana sidaan aan kugu soo sifeeyey hadday tahay wixii naloo abuurayna aan hore kugu soo qadimo wamaa khalaqtu ljina walinsa ilaa liyacbuduun fa xaqun waxaa waajiba cala almukalafi qofka mukalafkae qaangaarka ah an yadhaba binafsihi naftiisa inuu la aado madhab alakhyaari akhyaarta meeshay aadeen nacam akhyaartii meeshay aadeen inuu naftiisa la aado sidaas ayaa waajib a ah buu yidhi wayasluka uu qaado maslaka ulinnuhaa caqliga dadka u saaxiibkaa ah, waddada ay qaadeen meesha ay mareen inuu maro wal absaari iyo indheergaradnimada nacam aragtida iyo caqliga kuwa u saaxiibka ah maslagii iyo dariiqii ay mareen inuu maro wayata'ahaba oo u diyaargaroobo limaa ashartu ileyhi wixii aan ishaaray waxa aan u ishaaray inuu u diyaargaroobo wayahtama ou muhiimad siiyo limaa waxaa nabahtu caleyhi aan ku baraarujiyey waxaan ku baraarujiyeen inuu ihtimaam siiyo wa aswabu dariiqin dariiq midka marka ugu toosan lahu isaga fii daalika arrinkaagaas wa arshadu maa shaykan ugu hanuun badanoo yaslukuhu ou marayo oo min almasaaliki duruqda la mara ah waa maxay ata'adubu weeyaan nacam ka edab qaadasho bimaa ata'adubu yani eh, ka edab qaadasho bimaa waxa saxa ansaxay inuu edab ka dhigto ka edab dhigasho bimaa waxa saxa ka ansaxay can nabiyina sayidi alawaliina waalaakhiriin nebigeenna wixii ka ansaxay sala allahu aleyh waali wasalama sayidi alawaliina kuwii hore iyo walaakhiriina kuwii dambe sayidkooda ahaa wixii ka ansaxay inuu ka aadaab dhigto wa akrami saabiqiina iyo saabiqiinta kuwoodii yacnii dadkii hore kuwoodii ugu ka sayidi alawaliina ahaa waalaakhiriina ahaa wa akrami saabiqiina wallaaxiqiina ahaa dadkii hore ee tegey kii ugu karaamada badna ahaa iyo kuwa gadaal ka imaanaya kan ugu karaamada badan ahaa salawaatu ullaahi wasalaamuhu caleyhi wacalaa saa'iri annabiyiin waqad qaala allahu tacaala allana waxa uu yidhi marka dariiqkan wuxuu ku yidhi xaaladda naloo abuuray waa cibaado adduunyana waa wax adduunyadan aan joognana waa wax go-ayo oo dhammaanayso qofka marka waxaa waajib ku ah mukallafka naftiisa inuu u qaado dadka akhyaarta meeshay u qaadeen masaaligtii iyo jidadkii ay mareen dadkii caqliga badnaayo zuhaaddana inuu maro dariiqa ugu fiican ee lagu gaaraa meeshaasna waxa ay tahay in laga edab dhigto oo qofka akhlaaqdiisa uu ka akhlaaq dhigto wixii nebiga ka ansaxay sala allahu caleyh waalihi wasalama markaa kadib wuxuu ku leeyahy waqad qaala allahu tacaala allana waxa uu yidhi watacaawanuu isu kaalmaysta cala albiri khayrka iyo wataqwa alla cabsiga samafalka iyo alla cabsiga isu kaalmaysta waqad saxa can rasuuliillaahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulkii waxaa ka ansaxay annahu qaala inuu yidhi wallaahu alle fii cawni alcabdi addoonka kaalmihiisa ayuu ahaanayaa maa intii kaana alcabdu addoonka uu yahay fii cawni akhiihi walaalkiis kaalmihiisa wallaahu alla fii cawni alcabdi addoonka kaalmadiisa waaye maa intii kaana alcabdu addoonka uu yahay fii cawni akhiihi walaalkii kaalmihiisa yani intaad walaalka u kaalmaynaysa allana kuu kaalmaynayaa wa qaala wuxuu yidhi nabiga sala allahu caleyh waali wasalam man dalla calaa khayrin man dalla qofkii tuso calaa khayrin khayr korkiisa qofkii qof tuso falahu wuxuu leeyahay midlu ajri faacilihi qofka sameeyey ajarkiisa oo kale wa annahu qaala waxauu yidhi man dacaa ilaa hudan qofkii hanuun ugu yeero dadkii kaana lahu waxaa uu ahaanaya min alajri ajriga xaggiisa mithlu ujuuri man qof ajirkiis oo kale tabicahu raacay laa yanqusu xaal aanu ka nuqsaamaynin daalika kaagaasi min ujuurihim laa yanqusu xaal uunan ka nuqsaamaynin daalika kaagaasi min ujuurihim ajiradooda shay-an waxba uunan ka nuqsaaminaynin wa annahu qaala waxa uu yidhi licaliyin radia allaahu canhu wuxuu ku yidhi fawallaahi baan ku dhaartee la an yahdiya allaahu inuu alla ku hanuuniyo bika adiga sababtaada rajulan waaxidan hal nin inuu adiga sababtaada ku soo hanuuniyo yaa khayrun laka kaaga khayr badan min xumri nacami geela kiisa gudguduudan faraaytu waxaan arkay haddaba marka maadaama tacaawunkaasna layska rabo dadkiina yacni qofkii khayr tusaa ajar qof allaale qofkii khayrkaas sameeya ajarkiisa oo wax ka qaadanayo iyadoon kaasna laga nuqsaaminaynin ayaa waxa uu yidhi marka wa annahu qaala li nacam waxa uu yidhi marka fara'aytu waxaan arkay an ajmaca inaan ururiyo mukhtasaran mid lasoo gaabiyey min alaxaadiisi saxiixati axaadiista saxiixada xaggooda laga soo gaabiyey mushtamilan kaas oo mushtamilan koobayo calaa maa kii korkiisa yakuunu ahaanayo dariiqan dariiq ahaanayo lisaaxibihi qofkiisa u ahaanayo ila alaakhirati aakhira intii ka ah ugu ahaanayo yacnii mukhtasar axaadiista nebiga laga soo gaabiya kaasoo mushtamilan koobaayo calaa maa yakuunu wax ahaanayo dariiqan dariiqi lisaaxibihi oo ahaanayo ila alaakhirati aakhirana yacnii gaarsiinayo oo aakhiro geynayo naam wa muxasilan mid keenayo usoo xasilinayo liaadaabihi aadaabtiisi albaatinati qarsooneyd iyo wadaahirati iyo midda muuqato acmaashii quluubtai acmaashii kale jaamican mukhtasarkaas oo jaamican ururinayo litarkiibi waxyaabaha yacni qofka daacada lagu eh, kaas oo jaamican ururinayo litarhiibi rajogelin watarhiibi cabsigelin wasaa'iri anwaaci aadaabi saalikiina iyo dadka dariiqa toosan qaaday aadaabtoodii anwaacdeedii inteedii kale oo min axaadiidi zuhdi eh, nacam min axaadiidi zuhdi zuhdiga axaadiidtiisa ka mida wa riyaadaati nufuusi nufuustii naftii layliinteeda ka mida wa tahdiibi alakhlaaqi akhlaaqdii shaandhaynteeda wa dahaaraati alquluubi quluubta dahaaraadkiisa ka mida wa cilaajiha daaweynteeda daaweyntiisa ka mida quluubta wa siyaanati aljawaarixi jawaarixda dhowritaankeeda wa isaalati icwijaajihaa yacnii xubnihii dhowritaankeeda xumaanta in laga dhowro ka mid ah wa isaalati icwijaajihaa qallooceeda zuulintiisa iyo wageyri daalika kaa wixii kasoo haro min maqaasidi alcaarifiina owliyada dadka ah ee caarifiinta ulajeedooyinkeeda iyo maqaasidooda ah waxyaabahaas dhan bou mukhtasarka ururinaa buu ku yiri waaltazimu fiihi waxaan halkana marka shuruudiisii buu ku sheegaya waaltazimu waxaan laasimsanayaa fiihi mukhtasarkan dhexdiisa anlaa adkura inaanan sheegin ilaa xadiidan xadiid mooyaane saxiixan oo saxiixa kaasoo min alwaadixaati ka mida kuwa cadcad axaadiista iska waadixa ee cadcad mudaafan kaas oo loo tiirinayo ila loo idaafeynayo isaga oo mudaafan xaal uu yahay mid loo idaafeeyey dhancan wa altazimu waxaan laasimsanayaa fiihi mukhtasarkan dhexdiisa anlaa adkura inaanan sheegin ilaa xadiidan xadiid mooyaane saxiixan saxiixa oo min alwaadixaati ka mid a ah xadiidkaas oo mudaafan loo tiiriyo ila alkutubi asaxiixati kutubta saxiixada almashhuuraati ee caanka ah wa usadiru labwaaba abwaabta waxaan ku horumarinayaa min alqur'aani qur'aanka alcasiizi sharafta badnaa biaayaatin aayaad baan ku horumarinayaa kariimaatin wan wanaagsan wa usadiru labwaaba abwaabta waxaan kula hormarayaa biaayaatin kariimaatin oo min alqur'aani alcasiizi ka mid a wa uwashixu waxaan ku qurxinayaa maa yaxtaaju wuxuu u baahan yahay qofka ilaa dabdin dabdi wuxuu ugaga baahan yahay oo shaqal iyo wax lamida ow sharxi macnan macno sharaxiisa macnahaasoo khafiyin qarsoon binafaa'is ayaan ku qurxinayaa waxyaaba qaaliya nafaa'is oo min atambiihaati baraarujin ah nacam yani waxyaaba baraarujin aad iyo aad qaali u ah ayaan ku qurxinayaa buu leeyahay qofku wuxuu u baahan yahay ee dabdi kelmad la shaqlaa ama macno qariiboo la sharxa ah waidaa qultu haddii aan idhaahdo fii aakhiri xadiidin muttafaqun calayhi famacnaahu rawaahu lbukhaariyu wa muslimun weeyaan wa arjuu waxaan rajaynayaa buu yidhi intaa marka waa shuruudiisii shuruudda marka waxaa weeyaan wuu ku dadaalay musanifka nacam shuruuddiisana marka waxaa la dhihi karaa waa ka soo baxay sababtoo ah yacni qof waxaa yacni kamaalku waa casiiz waaye lama helo waa dadkii yacni qofku hadduu bani aadam yahay Eh, yani waxaan ay yihiin xadiidka tasxiixintiisa iyo tadciifintiisa in ay yihiin ijtihaad ay yihiin hadda waxaa weeyaan isagii marka shardigiisana eh, shardigan u degsadayna wuxuu qabanayaa yani wixii isaga un markaa awoodiisa ee eh, markaas yani wuxuu isagu saxiix u yaqaan unbuu soo saaraya dabcan ijtihaadkiisi marka saxiix kula noqday nacam marka waxa inta uu geliyey kitaabkan sheekhu saxiixa isaga leeyihiin waa dhici kartaa marka wax aad u tiro yar in laga soo bixiyo oo marka ay noqoto dacfi iyo wax un lagu sheega dacfi yarna meelheeda markaan gaarnana insha allahu tacala waa baraarujinaynaa dacfigaasna ma ahan yacni sida dadka qaar ay moodayaan in in sheekh alalbani oo kitaabka taxqiijiyey inuu isaga soo bixiyo keliya nacam ma ahane waxaa weeyaan qawaacidba ula laabtay sheekha raximahullah culummo kale u kasoo guuriyey xadiidka daciifisay marka waxaa weeyaan culummada unbuu yani isagiina marka ijtihaadkiisa uu muujiyey sheekha raximahullah isagana nacam ayb nacam wa arjuu waxaan rajaynayaa buu yidhi marka in tama hada lkitaabu kitaabkan hadduu dhammaystirmo an yakuuna inuu ahaado saa'iqan inuu ahaado mid hogaamiyo lilmuctanii bihi kan isku kallifo oo ku dadaalay kitaabkan ila alkhayraati inuu ku hogaamiyo khayraadka xaajizan inuu noqdo mid ka manciyo ka celiyo lahu isaga can anwaacil qabaa'ixi qabaa'ixda iyo yacnii waxyaaba foolxumada can anwaacil qabaa'ixi yacni qabaa'ixda anwaacdeeda waxyaabaha xunxun anwaacdeeda walmuhlikaati iyo waxyaabaha halaago anwaacdeeda wa ana aniguna waxa uu yidhi ayb marka kitaabku laba waxuu yidhi waxaan rajaynayaa inuu hadduu dhammaado kitaabkan inuu u hogaamiyo qofka isaga ku mashquulay ku dadaalo khayraadka inuu u hogaamiyo xaajizan lahu can anwaaci alqabaa'ixi inuu ka celiyo qabaa'ixda noocyadeeda waxyaabaha xunxun walmuhlikaati iyo waxyaabaha waxalaaga waa dunuubta iyo waana aniguna saa'ilun waxaan su'aalanayaa akhan walaal intifaca ku intifaacay bishayin wax oo minhu kitaabkan ka mid a ah, an yadcuwa lii inuu ii duceeyo waliwaalidaya oo u duceeyo labadeedii waalid wa mashaayiikhii oo u duceeya mashaayikhdeyda wa saa'iri axbaabinaa iyo dadkii aan jeclayn dhammaantood nacam inuu u duceeyo waalmuslimiina iyo muslimiinta ajmaciina dhammaantood inuu u duceeyo ayb marka taas un baan ka dalbanaa buu yiri nacam un ka rabaa lacag iyo wax kale iyo waxyaabo kale iyo kama raba nacam intaa unbuu ka rabaa nayb marka haddaad u ducaysato haddaad u ducaysana hadda waxaa weeyaan waladiina jaa-uu min bacdihim yaquuluuna rabbana kfir lanaa waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaani baad la timid oo yacni waxaa weeyaan adigana qof waxaad noqotay yacni bani aadamka wixii wanaag uu ixsaan u falay ku shukriyey nacam qofka hadduu bani aadamka uu isaan ixsaanka u fala aanu ku shukrininna ilaahayna kuma shukrinayo man laa yashkur innaasa laa yashkur illaah haddii marka adiga aadan shukrinino intaad kitaabka ka faa'iideysatay aadan raximahullahna aadan dhihin sheekha kor iyo hoos waxaa weeyaan uun wixii aad ku camal fasha ajrigeedu waa leeyahay sababtoo nebigaa sheegay sala allahu aleyh waali wasalam mar hadduu isaga ku tusay khayrkan ajirkiisi waa leeyahay marka nayb adig un bay marka kuu wanaagsan tahay haddaad culummada u duceysa wa cala allaahi alkariimi wa cala allahi alla korkiisa alkariimi allihda alkariimi wanaagsanaayo karamka badnaa ictimaadii yacnii cuskashadeeda korkiisay ahaatay ay wactimaadii aniga cuskashadeeda calallaahi alla keliya ay ahaatay korkiisa alkariimi wa ilayhi wa tafwiidii yacnii bandhigayga oon xaajaadkayga kan usoo bandhiganayo ilayhi isaga xaggiisay ahaatay waistinaadii tiirsashadeydana ilayhi xaggiisay ahaatay wa xasbiya allaahu wa nicma alwakiil ka igu filanna waa allah wa nicma waxaa nicmo lahaadee wanaagsanaadaal alwakiilu kula tala saarto walaa xawla walaa quwata ila billaahi alcasiizi alxakiim walaa xawla xeeladi malihin aan xaaraantii marka aan uga fogaano walaa quwata xoogna malihin awood aanu daacada ilaahay ku samayno ilaa billaahi ilaa bimacuulati illaahi alla kaalmadiisa un mooyaane inuuna kaalmeeyo aleyda alcasiizi sharafta badnaa ee qaalibka addoommadiisa ka adka alxakiima ee falsamaa muqadamada marka kitaabka muhimadeeda marka eh, intaas ayay ahayd bismi illaahi araxmaani araxiim baabu likhlaasi wa ixdaari niyati fi jamiici alacmaali walaqwaali walaxwaali albaarizati walkhafiyati likhlaasi ikhlaaska caddayntiisiiba u baab yahay wa ixdaari niyati niyada oo lasoo xaadiriyo fii jamiici alacmaali acmaasha dhammaantood dhexdeeda wal aqwaali aqwaashoo idil wal xaaladaha oo idil albaarizati kuwa muuqday walkhafiyati kuwa qarsoon xaaladaha yani muuqda acmaalulquluub xaaladaha qarsoon acmaalulquluub uu ka wadaa xaalada waxa muuqdana waa acmaasha kale badanka weeyaan nacam ayb marka wuxuu leeyahay in ikhlaaska lagu dadaalo niyadana lala imaado sheekhu marka ikhlaas iyo niyo waa isdhinac dhigay hadda nacam marka saanoo kale marka uu isku dhinac dhigaa marka waxaa weeyaan ikhlaaskuna marka wuxuu u kacayaa marka in ilaahay subxaana tacaala laga ilaaliyo cibaadadiisa in laga ilaaliyo shirki oo ikhlaas waxaa weeya yani in cibaadada ilaahay loo barax tiro diinka iyo cibaadada ilaahay ou rabaana taas waay alaa lilaahi diinu alkhaalis ilaahay wa watacaala diin khaalisa buu leeyahay haddaad marka eh, cibaadaadka aad alla heyrkii wax ugu darta ikhlaas lama imaanin faman kaana yarjuu liqaءa rabbihi falyacmal cmla صaalixa walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada ayb waxaa kaloo ikhlaaskii sidoo kale riyaaa iyo istutuska ayaa inaa iska ilaaliso marka waa ikhlaas waxaa kasoo horjeeda shirki shirki labadiisa nooc midka yacnii weyn ee cibaadada ilaahay in heyrkii loogu daro iyo kan yar ee isaga marka istutuska ah wa ixdaari niyati niyadiina marka halkan marka waxau ujeedaa camal marka aad samaynayso inaad niyadii aad keento waad weyse qaadanaysaa niyeyso waa maalan salaad baad tukanaysaa niyeyso salaada farad inay tahay inay sunno tahay eh, salaadda inay farad tahay ama inay sunno tahay eh, nooca ay tahay salaadii la imaa oo niyeysan nacam niyadaasuna marka laba faa'iidaa ku jirta oo faa'iidana marka waxa ay tahay eh, mid waxaa weeyaan in cibaadaadkii caadaadka lagu kala sooco midda kalena waxaa weya in cibaadaadkii laftirkeedaba in lagu kala sooco cibaadaadka laftirkooda noocyada ay kala yihiin in lagu kala sooco marka intaba baabuniye bay soo wada galaan mararka qaarna waxaad arkaysa anniyatu keliya unbaa la dhahaya niye markaasoo kale ha u qaadanin yacni inaad markaa weysaysanaysid iyo salaadda markaad tukanaysid tii qalbiga inaad kusoo xaadirisa la rabay keliya ha u malaynin nacam niya marka keligeed meel lagu sheega taasna waa tahay waxaa kale macnaheedu ikhlaaskuna meeshu soo gelayaan ikhlaaska inaad la camalkan ilahay dartii inaad u samaysan fii jamiici alacmaali acmaasha dhammaanteed niyada lagu soo xaadiriyay marka waxyaabaha dabcan niyaadka turuugta iyo kale niyo uma baahna iyaga saasay culamadu ay dhahaan walaqwaali walaxwaali albaarizati walkhafiyati qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi wamaa umiruu lama amrin oo lama farin ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooyaane allaha alle inay caabudaan mukhlisiina xaal ay yihiin iyagoo u baraxtiraayo lahu lilaahi alla addiina cibaadada u baraxtiraayo xunafaa xaal ay yihiin iyagoo oo iilanayo oo baatil ka soo iilanayo xaq usoo iilanayo wayuqiimuu inay oogaan unbaa la faray asalaata salaada wayuutuu ay siiyaan azakaata zakadii ay siiyaan wadaalika kaagaasina diinuulqayima toosnaanta yacni waxaa weeyaan diinkeedii marka aayadda iyo baabkaad waa isleeyihiin wamaa umiruu ilaa liyacbudullaha mukhlisiina lahu ddiin wax kale lama farin mushrikiintii iyo ahlu kitaabkiiba waxaa la faray inay ilaahay u baraxtiraan cibaadada addiin hunaa bimacna alcibaada weeyaan nacam cibaadadaa loo jeedaa marka waa in cibaadada ilaahay loo baraxtiraa tiraa halkan marka dad badan oo marka waxaa jira dadkii eh, shuruudda laa ilaha illa allahuna ikhlaasku waa ka mid yahay nacam min shuruudi laa ilaha illa allah waxaa ka mid ah alikhlaas ikhlaaskaas marka almunaafi lishirki shirki buu anfinayaa marka cibaadaadka marka in aad iyo aad shirkiga looga ilaaliyo sababtoo ah waa baabi'iya cibaadaadka shirkiga lain ashrakta layaxbatanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin waxaa markaad arkaysaa qofkii masaajidkii soo gelaya iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ayuu akrinaya waa ikhlaas waa iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin banaanka markau u baxana ama waxaa laga yaabaa markay nooc kale anwaacu anwaaculcibaado ah inuu ilaahay keyrkii wax u gowracaayo ilaahay keyrkii inuu u qayshanaayo inuu alla kheyrkii wax kula lamaaninayo nadarka ilaahay kheyrkii inuu ka xiranayo waxyaabahaasoo dhan marka waxay ku tusayaan qofkaas ikhlaas inuusan la imaanin marka wamaa umiruu ilaa liyacbudu llaha inay alla caabudaan unbaa la faray mukhlisiina lahu diin cibaadada inay ilaahay u gooni yeelaan mushrikiintii carabta ilaahay way caabudi jireen laakiin waxa lagu haystay waxay ahayd ilaahay iyo keyrkiis bay isla caabudi jireen taana marka in la fahmay u baahan tahay saa darteeda halkan marka ilaa liyacbudullaha keliya lama dhihine mukhlisiina lahu diina ladaba dhigi nacam nacam marka ay marka ay xajinayaanna waatay dhihi jireen labeyk allaahuma labeyk labeyka laa shariika laka labeyk ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malak rasuulkuna wuxuu dhihi jiray markay labeyk allaahuma labeyk labeyka laa shariika laka markay maraayaan qad qad qad buu dhihi jiray sida muslim uu werinaya wayuqiimu salaata salaada ay oogaan unbaa la faray wayuutu zakaata zakada ay siiyaan wadaalika kaagaasina diinuulqayima weeyaan wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi lan yanaala allaaha alla ma gaarayaan luxuumuhaa hasha hilbaheeda walaa dimaa'uhaa dhiiggeeda halaha yacnii hadiga lagu qala xajka iyo hilibkeeda iyo dhiigooda ma gaarayaan alla subxaana watacaala walaakin lagu noqoyey yanaaluhu waxaa gaaraya attaqwa alla cabsi minkum xaggiina ka ahaaday alla ka cabsiga ilaahay subxaa ikhlaaska aad ilaahay subxaana wa tacaala ula dan leedihiin cibaadadiisa aad ula qasdaysaan kaas baa ilaahay gaarayay hashaan hilibkeeda iyo iyo iyo iyo iyo dhiiggeeda ilaahay ma gaaraya nacam wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi qul waxaad tidhaahdaan in tukfuu haddaad qarisaan maa waxa fii suduurikum laabihiina ku jira dhexdeeda aw amase tubduu aad muujisaan yaclamhu llaahu alla kii og un weeyaan nacam yaclam ogaadee maagaas allahu alla ogaadee nacam sheega alla wou ogaanayaa nacam marka haddii alla uu ogyahay waxaad xabadkii ku qarisay laabtaada waxa ku jiro iyo waxa aad muujisay haddii ilaahay subxaanahu watacaala uu ogyahay haddaba marka waxaa weeyaan acmaashaada midda muuqata iyo midda qarsoonba isaga keliya ula qasad marka wacan amiiri lmu'miniin abi xafsin cumara bni lkhadaab ibni nufayl ibni cabdilcuza bni riyaax bni cabdillaahi bni qurti bni razaax bni cadiy bni kacb bni lu'ay bni haalib alqurashiy alcadawiyi radia allaahu canhu qaal waxa uu yidhi cumar samictu rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalama rasuulkan maqlay yaquulu isagoo leh inama alacmaalu acmaashi binniyaati ay muctabaratun mid la eego weeyaan ama saxiixatun acmaashu waa mid saxiixa oo ansaxdo binniyaati niyaadkay saxiix ku tahay <clears throat> marka waa in wax lasoo qadaraa saxiixatun biniyaati in la yidhaha acmaashu waa saxiix niyaday saxiix ku tahay ama inama alacmaalu acmaashii muctabaratun waxaa tu la eego weeyaan oo la fiiriyo sharciga qiimogal iyo dhexalgal sharciga ku leh biniyaati niyada ayaa laga eegaa oy dhexalgal ku yeelataa wa inamaa wax kale ma ahna likulli imri'in qof kastaa wuxuu leeyahay maa nawaa wixii uu niyeystay faman ruuxii kaanad ay ahaatay hijratuhu hijradiisu ilallaahi alle intii kaa wa rasuulihi rasuulkiisa inuu yacni la halgamo la hijroodo la noolaado fa hijratuhu kaa hijradiisu ilallaahi warasuulihi rasuulihi alle rasuulkiisa xaggiisay ahaatay waman ruuxii kaanad ay ahaatay hijratuhu hijradiisa lidunyaa adduunyo adduunyadaas oo yusiibuhaa ou soo kasbanayo asiibayo aw imra'atun ama haweeney <clears throat> yankixuhaa ou nikaaxsanayo fa hijratuhu kaa hijradiisa ilaa maa fa hijratuhu midkaasi hijradiisa ilaa maa haajara ileyhi wuxuu u hijrooday xaggiisay ahaadeen muttafaqun calaa sixatihi rawaahu imaamaa almuxadisiina muxadisiinta labadoodii imaam ayaa xadiidkan soo saareen abuu cabdillaahi moxamed bnu ismaaciila bni ibraahiima bni eh, moxamed bnu ismaaciila bni moxamed bnu ismaaciila bni ibraahiima bni lmugiirati bni bardisba aljucfiyu albukhaariyu wa abulxusein muslim bnu lxajaaji bni muslimi alqushayriy annaysaabuuriy radia allaahu canhumaa fii kitaabayhimaa bay kusoo saareen alladeyni labadaas oo humaa iyaguba asaxu lkutubi almusanafati kutubta la alifay oo la sanifay la qoray kuwa ugu saxeexsan ah oo a'imadii baa waxay ku ijmaaceen ilaa wax aad u yar maahane xuruuf aad u yar mooyaane waxay ku ijmaaceen labadaa kitaab in aqbalitaan lagu qaato xadiidkan marka ayuu u hormariyo xadiidu inama alacmaalu binniyaad oo taqaanaan xadiidkanna culamo badan baa kutubtooda ku hormarisay oo sheekha kitaabkiisa arbaciinka xadiidkanba u hormariyey alimaam nawowi eh, kitaabkan riyaadu saalixiinka isaga ayuu u hormariyey kadalika yacni imaam albukhaari inama alacmaalu binniyaat ayuu u hormariyey eh, kadalika sidoo kale cabdulghaniy eh, ibn cabdilwaaxid almaqdisi cumdatlaxkaamka inama alacmaalu binniyaadka u hormariyey marka xadiidkan qiimo aada iyo aada u weyn buu leeyahay maxaa waxa loogu hormarinayana ama baabkanna musanifka uuba ugu hormariyey kitaabkiisa maxaa yeele waa meesha ugu horeyso yacnii acmaashuba ay ka bilaabato oo qofka inuu ikhlaas la yimaado ilaahay subxaana wa tacaala cibaadada oo alla dartii u sameeyo waxa ku bixinayana ee ilaahay dartiis ay noqdaan cibaadaadkaas sidaa darteed marka taasu marka marka wax baranayana ada qofka kitaabkan hadda aada gudagelayso aad baranaysana in niyadu ay ahaato ilaahay dartiin oo aadan istutus iyo wax lamida aadan u baranin marka inamaa wax kalemaana alacmaalu acmaashii binniyaati niyada ayaa laga eegaayo laga fiiriya ama ay saxiix ku noqotaa wa inamaa likulli mriin ruux kastaana maa ayuu leeyahay nawaa uu niyeystay buu leeyahay nacam ayb acmaashii marka sidaa weeyaan haddana iyadoo dadkii ay alla dartii camalkii u samaynayaan oo ay niyadii ay camalkii ay niyoonayaan ayay haddana kala ajar badnaanayaan waxay ku kala ajar badnaanayaan qadarka niyadaas ay la eg wa inamaa likulli mri-in qof kastaana maa nawaa buu leeyahy wuxuu niyeystay faman ruuxii kaanad ay ahaatay hijratuhu hijradiisa ila allahi wa rasuulihi hal camal ayaa marka tusaale loo soo qaato camal aada u weyn ah oo hijradii ah ayb faman kaanat hijratuhu kay hijradiisu tahay ilallaahi alle intii ka ay wa rasuulihi iyo rasuulkiisa nacam oo marka rasuulka de waxaa loo aadayaa xaggiisa waxay tahay in diinkii laga soo barto in diintii laga soo bartaa rasuulka loo aadaa sala allahu caleyh waali wasalama in diintii lagu taageero oo markaa laysu la garab istaago ayaa rasuulka isaga xaggiisa loogu hijroonayaa nacam fa hijratuhu qofkaa hijradiisu ilallaahi wa rasuulihi alle rasuulkiisay ahaatay xaggooda waman kaanad qofkay ahaatay hijratuhu hijradiisa lidunyaa adduunyo adduunyadaas oo yusiibuhaa uu soo kasbanaayo aw imra'atin ama haweenay yankixuhaa uu nikaaxsanayo ninkii inta maka ka tegee madiine aaday ee u aaday inuu haween meesha kusoo guursado ama adduunyo xoogaa inuu meesha ka soo helo u aaday ama hijradii waa caamoo dee camal weligeed soconayo weeyaanan go'aynin inta ay daaruhu u kala qaybsamaan daar kufaar iyo daar islaam inta ay daaruhu u kala qaybsamaan hijradu camal mar walba jira weeyaan xadiidkii rasuulkana calayhi salaatu wasalaam waxa uu ahaa hijradu ma go'ayso xataa tanqadica tawba towbaduna ma go'eyso xataa tadluca shamsu min maqribihaa marka qofkii u hijroodo adduunye kororsi iyo haween oo meeshaa marka jecel yahay inuu ka soo guursado fa hijratuhu kaa hijradiisu ilaa maa haajara ileyhi laguma celinin tii hore laaka waa lagu celiyey faman kaanat hijratuhu ila allahi warasuulihi fa hijratuhu ila allahi warasuulihi baa layidhi kan laakiin waxaa la yidhi waman kaanat hijratuhu lidunyaa yusiibuhaa aw imra'atin yankixuhaa fa hijratuhu ilaa maa haajara ileyh taxqiiraa ku jira marka nacam hijradiisu waxa ay ahaatay waxa u hijrooday nacam hadde waxa u hijrooday wax liita waayo waay marka nacam in la sheego lagu celiyaa maba astaahilaan marka ayb bukhaari iyo muslim baa xadiidkan soo saareen wabilahi towfiiq wsala allah wslama calaa nabiyina mxamed wcala alih w saxbi